بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada waxay noo soo dhammaaday oo hadalkoogii aynu ka soo baxnay alkelimatu iyo alkalaamu hadalkoodii waa inoo soo markaa sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu ka bilaabi doonaa baabkii loo yaqaanay baab alicraab ayuu halkan ka bilaabi doonaa qaala almusanifu raximahu llah faslun faslun ay haadaa kan faasilun mid kala saaraya weeyi ma bacdahu waxa ka dambeeya ayaa uu ka faslinayaa camaa qablahu wa ka horeeya waxaan ka dambeeya ayaa uu ka faslinayaa waxa ka horeeyey anwaacu licraabi icraabka anwaacdiisu arbacatun afar weeyi rafcun rafca weeyi wa nasbun nasbo weeyi rafcaha iyo nasbaha oo fismin ismi dhexdii ku sugan wa ficlin ay wa fii ficlin ficil dhexdii ku sugan wadaalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a aad tidhaahdid zaydun zayd yaquumu waa kacaya ay huwa zayd iyo waa ina zaydan aad tidhaahdid zayd lan yaquuma ma kacaayo ay huwa zayd wajarun jar weeyi jarkaasoo fismin ismi dhexdii ku sugnaaday wadaalika tusaale naxwu bizaydin naxwu marartu bizaydin zayd baan soo maray iyo wixii lamid aweeyi wa jazmun jazmo weeyi jazmahaasoo fii فعل ficil dhexdii ku sugnaaday wadalika tusaale naxu lam yaqum makicin iyo wixii lamid a weeyi fa yurfacu waa la rafcini ay almarfuucu ka la rafcinaayo bidamatin damaa lagu rafcin wa yunsabu waa la nasbini ay almansuubu ka la nasbinaayo bifatxatin ayaa lagu nasbin wayujaru waa la jeriyey almajruuru ka la jaraayo bikasratin kasre ayaa lagu jeri wayujzamu waa la jasminay almajzuumu ka la jasminaayo bixadfi xarakatin xaraka goynteed ayaa lagu jasminiyey sheekhu raxima llahu tacaala halkan wuxuu ka bilaabay baabkii loo yaqaanay baab licraab maadaama oo uu ka soo hadlay kelimatun iyo alkalaamu wuxuu ku soo xigsiiyey icraab oo waxyaalaha aynu soo sheegnay waxna waa mucrab waxna waa mebni markaa icraabkii ayaa uu ku soo xigsiiyey icraabku xagga luqada macaani fara badan ayaa luqa alcarabiya ugu yimaadaa macaanida waxaa ka mid a alibaana caddayn baa ka mid a macaanidaa waxaa ka mid a ataxsiin macaanidaa waxaa ka a atakhyiir marka waxaana u fiican inaynu nidhaahno waa caddayntaasi marka taasi waa xaggii luqada amaa xagga istilaaxa miyaa laba madhab baa ku jira madhabkii ahaa madhabulkuufiyiin iyo madhabka madhabulbasriyiin labada madhab baa ku jira madhabkii madhabulkuufiyiin waa sida aynu kusoo baranay ama aynu kusoo taqriirinay kitaabkii ajruumiga wa huwa takyiiru awaakhiri lkelimi liikhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan aw taqdiira kuufiyiintu waxa ay leeyihiin icraabku waa macnawi bay leeyihin shaygu haddii uu macnawi yahayna dee lama arki karo maadaama ou macnawi yahay oo aan la arki karahayn calaamadii ina meesha taale bay leeyihin maslafan calaamadii ina meesha taalle bay leeyihin marka iyagu waxay qabaan madhabulkuufiyiin horeyna aanu soo marnay inuu madhabkoogaas iyo madhab macnawi macnawina macnihiisu uu yahay lama arki karo maadaama aan la arki karahayn meesha waxaa jooga calaamadii ina tusinaysa icraabka calaamaddii icraabkiina tusinaysay ayaa meesha joogta kaasi waa madhab lkuufiyiin madhabna waa madhab lbasriyiin waa kaa ibnu hishaam laftiisu u maraayo sharaxaynu soconno ayaynu baraarujin doonaa <clears throat> markaa fasal waa master waxaana loo jeedaa ismu faacil oo min tacbiir lmasderi walaat ismi faacil meelay odhan jireen faslun ay haada faasilun baa waa mid kala saaraya maa bacdahu waxa ka dambeeya ayaa uu ka faslinaya camaa qablahu wixii ka horreeyey waxa ka dambeeyuu ka saarayaa wixii isaga ka horreeyey anwaada icraabtu dee waa afaro taa hore inuu wada naqani rafcun wa nasbun rafciyo nasba waxay gudagalaan buu yidhi oo ay galaan ama ay dhex dhacaan ismi iyo ficil taasina waa caam iyaduna oo inkastoo sharaxan uu ku keeni doono wuxuu ka wadaa uun aqsaamtan anwaacu licraab annawcu walsinfu walqismu waldarbu mutaqaaribat lmacnaa aw mutaxidatun cinda bacdihim haddii aad maqashid nooc haddii aad maqashid sinfi haddii maqashid qismi haddii maqashid darbi mutaxidat lmacnaa mutaqaaribat lmacnaa macnooyaashoodu waa isku dhow dhow yihiin bal mutaxidatun cinda bacdihim barhkood agta isku midba wax udhexeeyaaba he markaa anwaacdan wuxuu uga jeedaa un aqsaamti halkii ajrumi ina ohan jiray waa aqsaamu soo garanaysaa halkii unbu sheekuna anwac kaaga cabiray wax kale maaha marka anwacdaasi waa afar afartaasi waxaa loo qaybin jiray saddex somaal mushtarakun bayna alafcaali ama bayna alficli walism iyo mukhtasun bilism iyo mukhtasun bilficl intii unbuu sheekhu tambihiyo wuxuu yidhi rafcun wa nasbun fi smin wa ficlin waa rafci iyo nasbo oo halkee loogu hagaagayo ismi iyo ficil bay iyagu dhexdhacaan tusaalahoodiibuu kusiiye wuxuu kuhi zaydun yaquumu zaydun waa mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun calaa akhirihi injaraynaa cala almadhabi almacnawiyi ama injaraynaa cala almadhabi allafdiyi zaydun mubtadaun marfuucun wa rafcuhu damatun daahiratun calaa aakhirihi intaas baa udhaxaysa waayo kuufiyin waxay yidhahdeen icraabku waa macnawi maadaama uu macnawi yahay oo shay qarsoon uu yahay calaamadiisii unbaa joogta marka damadan meesha saarani ma aha icraabkii laakiin waa maxay icraabkii calaamadiisa way bilen yow ila icraabki waa macnawi basriine waxay leeyiin mayaane zaydun godaalkan muuqda ayaaba a maxay icraabkii laftiisi isagaaba aba icraabkii laftiisi isaga ayaa a saasay leeyiin iyagu marka yaquumna da waa ficil mudaaric marfuucun litajarudihi can inaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة al aakirihi soo basiid ma markaa zaydun iyo yaquumu labaduba waa ay rafcisan yihiin damaynu ka helnay ina zaydan lan yaquuma zaydan caamilka ka horaya de waa ina ya oo waataynu soo maraynay aynu lahayn xuruufta waa tii loo qaybiyey wax ismi gaar ku ah iyo wax ficil gaar ku ah iyo wax u dhaxeeya soo samaynaan odhan saddexda mid kasta waxaa ka soo baxayay inuu caamil yahay iyo inuu hayru caamil yahay qaybta ismiga khusaysay labaa ka soo baxayay inay caamil tahay iyo inay hayru caamil tahay tii aan caamilkahayn maxaa ka mid ah aynu ku tusaalaynay al almucarifa de ismibay gaar ku taha waa ismi calaamadi laakin macaamila wax may ku camal farta la waxaa ka mid a waxyaalaha caamilka ismiga gaarka ku ahaa ee xuruuftana ahaa ina iyo walaalaheed waa tan de zayd iminka iyadaa ku camal fashay marka zaydan waa mansuub caamilka nasbiyena waa ina waa ismigeedii ilayn wa calaamatu nasbi fatxa waa adigala sheekh markaa nasbiyaad ka heshay ismi lan yaquuma yaquuma waa ficil mudaaric mansuubun bilan lantana naasibe waa afcaashii waa xuruuftii gaarka ku ahayd ficilka mudaarica caamilada ahayd nawaasibtii jawaasimta kamid ahay mansuubu calaamatu nasbihi eh, fatxatun daahiratu cala akhirihi so intaas basiid ma wa jarun fi smin muxuu ka wada jarku isagu ismunbuu dhexdhaca jarku yuu gaar ku yahay ismi buu gaar ku yahay waa anwaacu licraab noocii gaarka ku ahaa ismiga wadalika tusaale naxu marartu bizaydin eega zaydi waa majruurun bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu cala akhirihi maxaana jiray badanaa jirtay marka kasradii yay gaar ku noqotay ismibay gaar ku noqotay wa jasmun fii ficlin buu ku yidhi jasmo oo ficil ku sugan jasmana yay gaar ku tahay ficil bay gaar ku tahay tusaalu kuu keeno wuxuu lam yaqum yaqum waa ficil mudaaric yaqum waa maxay waa ficil mudaaric ya majzuum waa calaamatu jasmi asukuun mulaaxado yaqum asalkiisa hora yaquuma buu ahaa wawdii maxaa ku dhacay ya culmahudi maxaa la efa ma lamtanaa awood u yaalatay inay laba shay isla goyso e wawdii waxaa loo gooyey iltiqaau iltiqaau saakininnima loo gooyey iyada sababtoo ah yaquumu wowguu reebanaa la goynaya miimkiina markaynu nidhaahno jaasimkaa reebay oo aakhirkii ficilka muna iltiqaau saakiniin dhacay ya iltiqaau saakiniinkan iyuu ka dhexdhacay marka xarfu saxiix iyo xarfu ciluu ka dhexdhacay dee yaa yaa mudan in la gooyo insaakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wa in yakun liinan faxadfuhu istaxaq daaqada ka saaq yaquun bay iska noqotay marka majzum wa calaamatu jasmihi asukuun markaa tanna maxaynu ka garanay jasmuu inuu aya gaar ku yahay ficilka mudaaric qaaciduu kusiyo wuxuu ku yidhi shay kasta oo marfuuca oo la rafcinayo damaa laga damaa calaamo noqonaysa shay kasta oo marfuuca oo la rafcinayo horta waxaa la icraabaa dee muxuu noqonayaa hor waxaa la icraabaa culima waa maxay ya waa ficilka muaaric iyo alsmu alsmu daahir sababta oo ah ismiga imisaynu uqaybinay saddex ismi daahira ismi mudmara ismi mubhama xarafkana saddex mukhtasun bilasma mukhtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma ficilkana ficlu maadin ficlu amrin ficlu mudaaricin mayna intaasnu qaybin imisay noqotay sagaal sagaalkiiyaa mucrabka ah laba waa labadee alsmu ظaahiru iyo wlficlu lmudaaricu sharta udhig waliba isaga alkhaali min anuunayn nuunu tawkiid mubaashira iyo nuunu niswa oo iya shardi aan lahayn inay gasho una saxiix wala la labadaasaaba mucrab ka noqday labadaasi markaynu sii kala dhigdhigno imise isla noqon jireen ixdaa cashara koob iyo toban sooma ismiga daahirka maxaa ka soo bixi jiray sideed baa ka soo bixi jiray ficilka maxaa ka soo bixi jiray saddex baa ka soo bixi jiray ismiga waxaa ka bixi jiray daahirka ah sideedaas maxay ahayn ismi mufrada oo munsarifa ismi mufrada oo maalaa yansarifa jamcu taksiir munsarifa jamcu taksiir maalaa yansarifa almuhanna jamcu lmudakari saalimi jamcu lmu'anati saalimi alasmaa lkhamsatu mani sideed ahayn ficilkana saddex baa ka bixi jiray alficlu lmudaaricu asaxiixu laakhiri mani kowayn iyo ficilka mudaaric muctalulaakhirka laba maynayn alafcaal hamsatu alamhilatu lhamsatu waa ka fiican waa mise saddex saddexdii sideed ugeyso koob iyo toban kaasaba mucraba intaasu maad gelin haddaba shay kasta oo la rafcinayo maxaa lagu rafciya damaa lagu rafciya wixii aad aragtid isagii oo marfuuca oo aan dama lagu rafcin ogow abwaabu niyaabu kaa galay waana saa ogaad muxuu kaa galay abwaabu niyaabu ku jira asalkii waa khilaafay shay kasta oo mansuuba oo la nasbinayo maxaa asal oo in lagu nasbiyo fatxo shay kastaoo la nasbiyo o fatxa lagu nasbin haddaad aragtid ma maxay abwaabu niyaaba xagga iskaga dhig way ku iman doontaa shay kasta oo la jerayo majruura maxaa asal oo in lagu jero kasro aye haddaad aragtid shay la jeray kasrena aan lagu jerin muxuu kaa galay abwaabu niyaaba shay kasta oo la jasminayo maxaa asal oo in lagu jasmiyo sukuun xadfulxarakaan sukuunkiibuu ka wadaa haddaad aragti shay la jasmiyo sukuun aan lagu jasmina abwaabniyaa buu kaa galay inta ma fahm waadan waaba inta rafcun wa nasbun rafcun waxaynu ka bedelanaa markaa arbacadaynu ka bedelanaa waa bedelu bacdin min alkul ayna raabit ajzaadi mubadul minhu baa meesha lagu wada sheegay uma baahna marka raabi marka bedelu bacdi min alkulli u raabit u baahan jiray waa marka hee ajzaadiisa wax kamida aan la sheegin ama iminka maadaama ajzaadi mubadul minhuga meesha lagu wada sheegay waxba raabi shardi maaha intaa waad fahmi kartaan baylata fismin wa ficlin laba icraabood baa kuu banaan inaad fismin wa ficlin ka dhigtid khabar ya inaad ka dhigtid khabar mubtadooyguna uu go-an yahay huwa rafcahaasi kaainun fi smin ismi dhexdiiba ku sugnaaday wa ficlin wa fii ficlin ficil dhexdiiba ku sugnaaday iyo inaynu nidhaahno fi smin waxaynu ka sifaynaynaa waa sifateed oo qaacidadii bay kuu dabaqdayde lana shubha ljumla bacda nakiraati sifaat mina noqonayn sifadii bay ku noqonaysaa ila rafcun wanas waa nakire wuxuu yidhi sheekhu faslun ay haadaa faasilunkani mid kala saarayo weeyi maa bacdahu waxa ka dambeeya ayaa uu ka faslinaya camaa qablahu waxa ka horeeya anwaaculcraabi icraabka anwaacdiisu arbacatun afar wey markaa faslun waxaynu ka dhignay faslun haadaa fasilun baan faslun habar baan ka dhignay mubtadiina waynu geyni icraabkaasi waa banaan yahay haddee lagudhaa ka waran faslun waa nakiro mubtadana waad ka dhigtay khabarkiisna maxduuf baad ka dhigi kartaa intii kuwa hore kugu banaanaan jirtun baa ku banaan maxaa laga jawaabi karaa musawiqiisi me musawiqu ma baano sheekh waa calam ba imika calam buu noqday calam ya ismiga calamkii musa zaydun hadda musawiq may u baahan tahay saasoo kale isna calam u noqday sidaas yidhahdeen culimadu anwaacu icraabi icraabka qaybihiisa iyo noocyadiisu arbacatun afar weeyi rafcun rafca weeyi wa nasbu nasbe weeyi fismin ismi dhexdii ku sugan nasbaha iyo rafcaha oo fismin ismi dhexdii ku sugan wa ficlin wa fii ficlin ficil dhexdii ku sugan wadalika tusaale naxu zaydun yaquumu zayd waa kacaya iyo wixii lamid ah weeyi iyo wa ina zaydan zayd lan yaquuma ma kacaayo wa jarun jar weeyi alkaan ku cadafnaa ya kuwa hore maynan ku cadfan tahay fismin ismi dhexdii ku sugnaaday wadalika naxwu bizaydin marartu bizaydin zayd baan soo maray iyo wixii lamid awey wajazmun jazma weeye jazmahaasoo fii ficlin ficil dhexdii ku sugnaaday wadalika tusaale naxwu lam yaqum makcin iyo wixii lamid awey fa yurfacu waa la rafcin almarfuucu kii la rafcinayey bidamatin damaa lagu rafcin wa yunsabu waa la nasbin almansuubu kii la nasbinayey bifatxatin fatxaa lagu nasbin wayujaru waa la jeri almajruuru kii la jerayey bikasratin kasra lagu jeri wyujzamu waa la jasmin almajzuumu kii la jasminayey bixadfi xarakatin xarake goynteed oo sukun ah marka naaibu faacilkii ka dhigay almarfuuc baan soo qadaray sooma waxaa kaloo banaan inaad tidhahdid fa yurfacu waa la rafcin ay huwa madkuurka oo madkuurki huwa huwa huwa wa waxaad ka soo hadashayna waa ismi iyo ficil labay ahaayeen ayna almutaabaqa baa lagu weydiin karaa baabkana waa baab aad usoo noqnoqda madkuurnima loogu celiya fa yurfacu waa la rafinayay huwa madkuurkii baa laska dha madkuurku markayuu ku dhacaya ficil iyo ismibuu ku dhacaya fa yurfacu waa la rafcinayay maa taqadama waxaa noo soo hormaray maa taqadamana waa lagu ridaa madkuurnimana waa loogu ridaa muaabaqo keen hadda lagula sheekhow maalid aqoon waa baabkii loodhan jiray waa m maa taqadama baabkii loodhan jiray waa madkuurnime intaas baad kaga bixi kartaa saxiix walala fa yurfacu waa la rafcin huwa madkuurka madkuurnimad ugu celisay bidamatin dama lagu rafin wayunsabu waa la nasbinay huwa madkuurka bifatxatin fatxa lagu nasbin wayujaru waa la jeri huwa madkuurka bikasratin kasra lagu jeri wayuzamu waa la jasmin huwa madkuurka bixadfi xarakatin xaraka goynteed kitaabka laftiisu waa inoo tilmaamayaa idinkaas sii egeegi doona insha alla sharax alicraabu icraabku aharun raad weeyi aharka oo daahirun muuqda ow muqadarun ama la qadarayo aharkaasoo yajlibu uu soo jiidayo hu aharka alcaamilu caamilku uu soo jiidayo fii aakhiriilkelimati kalimada dabayaaqadeedana uu soo jiidayo faaahiru ay falaharu aharka aharka aaahiru muuqdaa kaladii kalato fii aakhiri zaydin zayd aakhirkiisa ku sugan macalinkayga saa odhan jira moogta ciwal kaladii lato waa lamidun bay ka dhigan tahay kaladii kii oo kale weeyi fii aakhiri zaydin zayd dabayaaqadiisa ku sugan fii qawlika qowlkaaga dhexdiisa xaalada uu ahaaday zayd jaaa zaydun zayd baa yimid aad ku qawshay wara'aytu zaydan zayd baan arkay aad ku qawshay wamarartu bizaydin zayd baan soo maray aad ku qawshay wlmuqadaru ay walaharu aharka aharka almuqadaru la qadaraya ee la niyoonaya kaladii kii oo kale weeyi fii akhiri lfata alfata akhirkeeda ku sugan fii qawlika qowlkaaga dhexdeeda xaalada u ahaaday fatuhu jaaa waxaa yimid alfata shaabkii baa yimid wara'aytu waxaan arkay wamarartu waxaan soo maray bilfata shaabkii baan soo maray aad ku qawshay fa inaka adigu mukhaaabow tuqadiru waad qadari addamata dame ayaad qadari fi lwali ka hore dhexdiisaad dame ku qadari ka hore waa kee ya jaa alfata maxaana keenay damada caamilka soo jiida waayo jaaa wlfatxata ay wa tuqadiru waad qadari alfatxata fatxaad qadari fi aani ka labaad dhexdiisa ka labaad waa ficilka ra'aaya keena wlkasrata ay wa tuqadiru lkasrata kasre ayaad qadari fi thalii ka saddexaad dhexdiisa ka saddexaadna waayo marartu bizaydin yaana keenay ba'daa keentay litacaduri lxarakati litacaduri lxarakati liajli tacaduri lxarakati xarakada cudurtowday darteed baad ugu qadari fiihaa ay fi lamhilati amhilada dhexdeed cudurtowday wadalika ka ka almuqadaru huwa muqadarku alraabu isaga ayaa iraab bu yidhi sheekhu halkan sheekhu waa taan tilmaamayni wa inagi nidhi xagga luqada dee waxyaalo badan baa lagu idlaaqa oo ilaa ajrumiyadii meelo badan baan kusoo sheegnay xagga istilaaxa markaynu eegnana laba madhab baa ku jiray madhabulkuufiyiina wa madhabulbasriyiina labadii beldo labadii madhab ee ku jiri jiray labadii wey ibnu hishaam laftiisu sanu inoo taqriiriyey sharaxa uu ku tilmaamay dee madhabulbasriyiin buu maray sooma wuxuu yidhi waa ahar waa raad raadkaasi waa raad muuqda oo indhuhu qabtaan ama muqadar awda hamoodin lishaki waa litanwiic iska ilaalisha awdan lishaki maa waa litanwiic weeyaan waa muqadar o waa muqadar waa la niyoonaya way macneegu jacalfata hadda markaad icraabta soo ma tiraad marfuuc alaamata rif dama muqadara cala alif soo ma tiraad ya dee waan ku qadaraya si waan niyoonaya wey bimaanaa damadii baan ku niyoonaya soo ma muu iska imanaya un maya ee waxa keenaya raadkan caamil baa ku keenaya kelmadda dabayaaqadeeda caamil baa keenaya he kelmadda dabayaaqadeeda haddaba aarkii daahirkaa ah wuxuu ku tusaaleeyey sida zayd dabayaaqadeeda oo kale hadda markaad tirahdi jaaa zaydun zaydun culima maxaa u dambeeya sow dama uma dambayso damadaasi waa aharoo waa raadde sow raad ma raadkan yaa keenay jaa oo caamilaa keentay aarkaa laftiisa iraabkiya aarkaa laftiisa ayaa noqday iraabkii aarkaa laftiisa ayaa icraabkiya wara'aytu zaydan zaydan maxaa u dambaysa sow fadxa uma dambayso fadxadaasi wa aharo waa raad muuqda de waad arkayna haye iskamana imana caamil baa keenay oo ra'aaya aharkaa laftiisaha icraabkiya waa madhabkii lafdiga ahaaye basriga ahaa wa marartu bizaydin zayd akhriiso kasra ma taalo kasradan yaa keenay bacd oo caamila ah kasrada lafteeda ah maxay raabkii kasrada lafteeda ayaa ah raabkii kasrada lafteeda raabkiya markaa icraabku maadaama aan leenahay waa lafdi de calaamo noqon maayo sababtu waa maxay idi shayu laa yakunu calaamatan fi nafsi shaygu isagu de calaamas kuma noolo haddaad tirahdo ka waran eega zaydan waxaad leedahay waa icraabkani waa lafdi baad leedahay sooma isagii oo lafdi oo aad leedahay waa lafdi oo waaba tan joogta hadda hadday tirad waa calaamo ka waran ya id shayu laa yakunu calaamatan fi nafsiy calaa nafsiy shaygu calaamo ma noqdo naftiisa de ya la muqadarkiina wuxuu ku tusaaliyay sida alfata oo kale marka muqadar waa lagu niyoonaya wey macnuhu ja alfata markaad tidhahdid damaa niyoonaysaa damo qadaran baad niyoonaysaa ra'aytulfata markaad tidhahdid fatxo qadaran baad niyoonaysaa marartu bilfat markaad tirahda kasre qadaran baad niyoonaysaa warintaama isla fahmay icraabkaasi waa icraabkii ahaa lafdiga haddaba u fiirso sheekhu u yidhi aharun wa athar aharkaasoo daahirun muuqda kaas aharka oo yejlibuhu halkaa maad garan kartaa waa min baab lwasi bimufradi waa min baab lwasi biljumlati bacda alwasi bilmufradi so tamayna soo mare waa min baab lwasi biljumlati bacda alwasi bilmufradi maxaynu kolka hore ka sifaynay daahir oo mufrada haddana maxaynu ka sifaynay yejlibuhu oo jumlaa wa min baabi wafi eh, biljumlai bacda alwafi bilmufradi waa idiin muuqataa taasina markaa sheekhu markuu yidhi yajlibuhu lcaamilu jalaba yajlubu wayajlibu waa wejhay catala soo ma daraba yadribu way la mid noqon kartaa oo kasradia qatala yaqtuluna way la mid kartaa oo jalaba yajlubu iyo jalaba yajlibu markaa maxaa ku iman jiren de sawjacatalama jiri labada way noqon kartaa way ixtimaalaysaa haddaba u fiirso yajlibuhu lcaamilu sheekhu marka uu yidhi muxuu saaraya yajlibuhu lcaamilu caamil u soo jiida ba la yidhi soo ma waxa ku baxaya waxa caamil aanu keenin caamil haddii aanu keenin ka waran dee icraab noqon maayo ma noqonaya laa icraab noqon maayo tusaale waad ila socotaa mayla tahay waa sida nuunta damada saaran nuunta ku jirta faman uutiya kitaabahu faman uutiya kitaabahu fii qiraa'ati warshin warsh muxuu akriyaya faman uutiya faman uutiya sow markii hore mayn iminka maxaa nuunkii saarmay damaa saarantay dama ayaa saarantay oo xarakadii hamzada faman uutiya xarakadii hamzada saarnayd ee damada ahayd baa loo naqliyay nuunkii reebanaa hamzadiina waa la iska isqaadiyey oo way dhacday maxay noqotay marka faman uutiya yaa keenay marka macaamil baa keenay taas baa ku baxaysa marka waxaa kaloo ku baxaysaa qad aflaxa almu'minuun qad aflaxa soo ma qad aflaxa buu akriya isagu qad aflaxa daalkaasi saw kasradii aakhir ma saarno ila aharun daahirun oo muqadarun yajlibu lcaamilu fi akhir lkalima saw kelmadda dabayaaqadeedi ma saarno lakin macaamil baa keenay oo macaamil baa keenay culimo laa ma keenin de caamil oo aanu keenin waxaa shardiga inu keeno taasina way ku baxday waxaa ku baxday alxamdu lilaahi hadda itbaac aad akridid sida ka qiraati xasan ilbasri oo kale alxamdu ya alamdu alxamdu lilah haddaad tirahdid dee yaa keenay kasradan daalka kasrada kusugan waa aakhir soo ma sow aakhir ma yaala afarkani laakiin ma caamil baa keenay laa caamil ma keenin markaa qawlka uu leeyahay yejribu lcaamilu kuwa yowgaasaa ku baxaya oo wuxuu odhanayaa waa ka xag hoose kaale xarakaadkani haba noqoto aahaar daahiro kelmadda dabayaaqadeeda ku sugane caamil galay muu soo jiidin sidaa darteed icraab noqon mayso fii aakhiriilkelimati ma qayd ba la waa bayaanun limaxalilicraabi waa meelaha loo yaqaano sifa kaashifa haddii ad maqashaan waa halka sifa kaashifa waxa ma saarto sifa kaashifa haddii ad maqashid wax ixtiraaza ma le markaa bayaanu limaxalilicraabi maxalulicraabkii bay kuu sheegaysaa oo maxalulicraabka kelmaduba waa aakhirka unde kelmadda halka laga icraaba awelka mise bartanka ya aakhir baa laga icraaba markaa maxalulicraabka baa lagu caddaynayaaye ixtiraaz maaha ixtiraase maaha sababta oo ah id laysa lana aathaarun tajlibuha alcawaamilu fii gayri aakhiri lkelima xataa yuxtaraza canha saasuu odhanaya ma jirto aathaar ay cawaamish caamilka soo jiido oo kelmadda dabayaaqadeeda ahayn si laskaga ilaaliyo si layskaga ilaaliyo kuna soo aroori maayo imru'un iyo ibnumun ibnumun imru'un iyo ibnumun ka waran ya ibnum ibnumun iyo imru'un iminka imru'un xaalatu rafca markaad joogtid eega aakhirka waa alge waha hamzada imru'un hamzada manan ya hamzada weeyaan xaalatu rafca markaad joogtid saw ma godna hamzadu raadana waa lalo godaa xaalatu nisbe markaad joogtid saw saw aakhirkii la nasbinaayo raadana waa la waa la raaciya xaalatu jar markay joogto ka waran waa la raaciya likullin ri'in iminka maxay joogtaa xaalatu jir bay joogtaa waa taradi la kasriyey xaalatu rafcaag inimru'un halaka mayna godnin xaalatu nasbeeg maa kaana abuukim raca sawin kuufiyiintu waxay leeyiin laba meelood baa laga icraabayaa ba iska leeyihin ya laba labada mawdicba waa maxalul icraab bay leeyihin yaw ra'da iyo iyo hamsada waa maxalul icraab bay leeyihin laakiin sida sawaabka ah shuduurkan aad ka akriyi kartaan sheekuna wuu inoo celinayahay oo ah aan soo naqlinayna shuduurkii ku taallaaye sheekuna wuu inoo wuxuu ohanaya sawaabku waa qawl lbasriyiin waa lasku hayahay iyagu waxay leeyihin xarakada waa ta dambe ee saaran hamzada amaa waxaan ka horeeya waa xarakatulitbac bay dhadeen waa xarakatule eh, itbac bay dhadeen markaa bushigaasi hadduu kugu soo aroorana waa inaad ka foo ka soco wuxuu yidhi sheekhu alicraabu icraabku aharun waa raad aharka oo daahirun muuqda oo muqadarun ama qadarayo aarka oo yajlibu uu soo jiidayo hu aarka alcaamilu shaqeeyuhu uu soo jiidayo fii aakhiri kelimati kelmada dabayaaqadeedana uu kusoo jiidayo faaahiru falaharu raadka aharka daahiru muuqda kaladii kii oo kale weeyi fii aakhiri zaydin zayd aakhirkiisa kusugnaa fii qawlika qowlkaaga dhexdeeda xaalada u ahaaday jaa zaydun zayd baa yimid ee aad ku qawuushay wara'aytu zaydan zayd baan arkay aad ku qawuushay wamaratu bizaydin zayd baan soo maray aad ku qawushay walmuqadaru walaharu aharka aharka almuqadaru la qadaraya kaladii ka oo kale weeyi fii aakhiri lfataa ay istaqarra fii aakhiri lfataa alfataa aakhirkiisa ku sugnaaday fii qawlika qowlkaaga dhexdeeda xaalada u ahaaday fatu jaa waxaa yimid alfataa shaabkii baa yimid aad ku qawshay wara'aytu lfataa shaabkii baan arkay aad ku qawshay wamaratu bilfataa shaabkii baan soo maray aad ku iawli ka hore dhexdiisa ayaanad ku qadari wlfatxata fatxa ayaad qadari fi thani ka labaad dhexdiisaad ku qadari wlkasrata kasra ayaad qadari fi thalid ka saddexaad dhexdiisaad ku qadari litacaduri xarakati xarakada cudurtowday darteed baanad ugu qadari iska taxaruju jaari majruga fiiha ay fi lamhilati amhilada dhexdeeda cudurtowday wadalika ka ka almuqadaru ee la qadaraya huwa muqadarku alicraabu icraabka wey asarka daahirkiiba siduu icraabka uu u ahaa ayuu asarkan muqadarkiina icraab uu yahay inta mafahmu haza waa inta aarka daakisa raab ma aarka muqadarkiina waa raab wey macnu wlraabu icraabku jinsun waa jinsi jinsigaasoo taxtahu hoostiisa ay ku sugnaatay arbacatu anwaacin nooyo afar alrafcu rafcuu ku sugnaaday wanasbu nasbuu ku sugnaaday waljaru jaruu ku sugnaaday waljasmu jasma uu ku sugnaaday marka icraab markaynu dhahno waa jinsi waxaa soo gudagelaya anwaacda afarta anwaacda afarta ee anwaaculicraab ayaa soo gudagelaya icraab markaynu dhahno waa jinsi jinsigaasina maxaa soo hoosgelaya anwacda afarta oo arafco iyo nasbo iyo jasmo iyo jer intaasa soo gudageli walicraabu icraab jinsun jinsi weeyi jinsiga oo arbacatu anwaacin noocyo afar ihi taxtahu hoostiisa ay ku sugnaadeen waayo taxtahu waa daraf oo khabarkii soo taqadumay arbacatu anwac nago mubtadiy o muahara alrafcu rafcu waa bedel uu ku sugnaaday wanasbu iyo nasbo waljaru iyo jer waljasmu iyo jasmu haddaba u fiirso haddii aad tahay madhab macnawiya calaamatuhu addamatu wamaa naaba canha haddaad lafdi tahay ama basri tahayna maxaad odhan waa isku mid un lafdi iyo basri wey waa aharun dhaahirun aw muqadarun yajribu lcaamil fi akhir kelima soo laguma lahayn waa nafsu damati wamaa naaba canha fatxadiina sidoo kale nasbadiina sidoo kale mari nasbigu muxuu noqon ya waa taqyiirun maqsuusun calaamatuhu alfatxatu wamaa naaba canha ama nafsu lfatxati wamaa naaba canha dee xagga luqaadkana w kutubti horan kuso marnay soo ma rafca maxaa lo ohan jira luqaan alculuw walirtifaac nasbana maxaa loo jira alistiwaa walistiqaama man intii orman dee wax cusub maayl jer baa ku yimid jerku waa maxay luqahaan maxaa lo ohan jira altadalul walkhutu susaa maa jira xagga istilaaxna waa takyiirun maqsuusun calaamatuhu alkasratu wamaa naaba canha ama nafsu lkasrati wamaa naaba canha jasmi baa noo yimid jasm luqaan waa alqadcu jazamtulxabla xadhigii baan wey bimacna qarci wey istilaaxna waa takyiirun maqsuusun calaamatuhu asukunu wama naaba canhu ama nafsu sukuni wamaa naaba canhu mayna intaasunayn labadii maamina saasay kugu kala cadyihin wa haadihi tan tan alanwaacu ee anwaacdii anwaacdii alarbacatu afartahayd wa haadihi tan tan alarbacatu afartaa waan ka sifayna soo ma anwaacdii alarbacatu afarta ahayd waa nactu nactiyo juz cinda sibay ma tan qasimu way qaybsami hiya anwaacdu ilaa alaaata aqsaamin qaybo saddexay u qaybsami qismun buu ku qorayaa qismin iska dhe qismin ay ilaa qismin qayb ay u qaybsami qaybka oo yashtariku ay wadaagsani fihi qismiga alasmaau asmaada iyo walafcaalu afcaashu wahuwa qismigaasi arafcu rafco weeyi wnabu nasba wey taqul waxaad ohanaysaa zaydun zayd yaquum waa kacaya wayna zaydin zayd lan yaquuma ma kacayo waan kasoo takhalusna intan waqismina wailaa qismin qayba qaybsami qaybka oo yakhtasu biasmaai yakhtasu gaarku ay huwa qismu bilasmaai asmaada gaarkua wahuwa qismigaasi aljaru wey taqul waxad ohanaysaa marartu bizaydin baan soo maray waqismina ilaa qismin qayba qaybsami qaybka oo yakhtasu gaarku ah bilafcaali afcaasha wahuwa qismigaasi aljismu wey taqul waxaad ohanaysaa lam yaquum muu kicin walihaadihi tan waxa u sugnaaday tan alanwaaci ee anwaacda anwaacda calaamadahaasoo tadullu ku tusin ee hiya calaamaduhu calayha anwaacda dusheeda ku tusin anwaacda dusheeda ku tusin marka waa mad waa madhabkii dib wuxuu ugu noqday ahaa maxay ila madhab lafdiguba soo hayey lafdiguba soo haye waxaan muuqdo laftooda wey haddana anwaacdii laftoodii waxa u sugan bu yidhi calaama sugan bu marka xagga hoosu kaga jawaabayayo waa cibaarada la yidhaahdo ina alicraaba macnawiyun wa saarat tajri calaa lisaani man yaquul ina alicraaba lafdiyu min gayri qasin isagoon ujeedin buu sidaa isagoon u kasin ayaa waxa weyan usidaay walihaadii tan waxa usugnaatay tan anwaaci anwaacda anwaacda alarbacati afarta calaamaatun calaamaad calaamadahaasoo tadullu tusin calayhaa dusheeda wahiya calaamadahaasi darbaani ay dawaatu darbayni laba qaybood mid u saaxiiba wey calaamaatu usuulin calaamado usuula calaamaatu furuucin iyo calaamado furuuca falcalaamaatu calaamadaha calaamadaha alusuulu ee usuushi arbacatun afar weeyi addamatu damo weeyi lirafci rafc xaalad ay usugnaatay walfatxatu fatxa weeyi linasbi nasba xaalad ay usugnaatay walkasratu kasre weeyi liljiri jir xaalad ay usugnaatay waxadfilxarakati xaraka goynteed weeyi liljasmi jasme xaalad ay usugnaatay waqad muhilat waana la tusaaleeyey saas inooda qorya miya waqad maaltu bu yidhi waqad maaltu anaga wxn waqad muilad sooma majhuul buu marka ma saxa majhuulan saxa musaman sooma waqad mahaltu waan tusaaleeyey bu uhi sheekhu kulluha dhammaanteed aye kulluha munaga odhan tawkiis marka waqad muilat waa la tusaaleeyey kulluha dhammaanteed waa la tusaaleeyey waqad mahaltu waan tusaaleeyey aye ya lahaya kulluha dhammaanteed wlcalaamaatu calaamadaha calaamadaha alfuruuco ee furuucdii munxasiratun mid kooban weeyi fii sabcati abwaabin toddoba ba dhexdooda ayay ku kooban tahay hamsatun shan fi lasmaai asmaada dhexdeeda ayay ahaatay shanta asmaad ayaa tirinaya alasmaa lkhamsatu wlmuhana jamcu lmudakari saalim jamcu lmuanafi saalim maynantaasun maxaa maqan ya wlsmu ladi laa yansarifu maynantaasun wax ka badan ma jira abwaabuniyaaba asmaadu waa shantaas de waa muhane jamc mudakr salim jamc muanas salim asma lhamsa alism ladi laa yansarif minantaasun almuhana oo abwaabuniyaaba inta goorbu ku jira jamc mudakr salim waa abwaabuniyaaba una asma lhamsa isna niyaaba una muxuu ahaa jamcu lmuanas saalimo baab keliya baabkee ya nasbada muhanaha isna hal baaba baabkee jerka de sumana ad jerka munande xil baabniyaaba xil mugala ismiga malan sarif jerka de meel intaasun hayn wasna taani labana fil afcaali afcaasha dhexdeeda ay ahaatay waa labadii afcaalu lkhamsa iyo iyo ficilka muctal akhirka mayna sahayn wasetamuru way ku soo mari doontaa bika adiga haadihi tan baa ku soo mari doonta tan al abwaabu ee abwaabta mufasalatan xaalo ay tahay mid la kala dhigdhigay baaban baaban xaalo ay tahay mid la kala dhigdhigay iska ilaalaada baaban baaban xaalo ay tahay mid la cadeeyey weyaan ya sababtan sal waa maxay baaban baaban ay mufasalatan baan odhanaya mid xaal tahay mid la kala dhigdhigay baaban baaban waa xaalo xaalkuna waa mushtaq halkana ma mushtaq ba la waynu ku awinayna sooma markaa baaban baaban ay mufasalatan bay ka dhigan tahay baaban baaban xaalo ay tahay mid la kala dhigdhigay ay mufasalatan mid la cadeeyey xaalada ay tahay alasmaa sitatu wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk